difaacaad inteen baa naftaynaa u huraynaa dimquuraadi doonna wallee waynu dilaynaa ruuxii gaala dishanaa wallee darajo gaare akhiranaa dartii jannaadaan qoriga qaado mujaahid gaalkaan la dagaal hakaa baaqin geynida waa aajal rabbi qore imiisa sariirtood ku dhintay dagaal la'aane in loo shaahido diinta alleh sharaf weeyaane garguurtow baadaynikii itoobi uu saaxi gantaal in aan kugu dhufto walle waa i go'an horaad qabri u faagto dhulkiisaad ogaada dakaanooyinkaasoo dhan ciqaab baad ku mudatee gumaysii gumaysiidonayaal marekaanow midan ogow innoo laadiiloo diinteen shaaraaf bay iinoo teehe jirkeen faaniinjiyoo hilbayheeniina firdhiya waxaan ka baqno waa fiiraashkeenan ku dhimanee yaboohi alle iyo janaadiisa rabnaaye hubkeen baan jarwaxsano cadowgan ku dulnaye hammigeen waa nasri ama shahaado midkoode indhaha waxaan ku haynaa waa masjidulaqsa yahooyi alle iyo janaadiisa rabnaaye hubkeen baan garwaxsano cadowgan ku dulnaye hamigeen waa nasri ama shahaado midkoode indhaha waxaan ku haynaa waa masjidulaqsa